alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamed wcala aali muxamed wa salama tasliiman kaiira waxaynu ku soo jirnay kitaabkii riyaad saalixiin khaas ahaan waxaynu ku jirnay baabkii ku saabsanaa baabu ta'kiidi wujuubi zaka xadiidka kun iyo laba boqol iyo labaiyo labaatan dabcdaha qaarkoodna waa kun iyo laba boqol iyo saddex iyo labaatan wa abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam maa min saaxibi dahabin walaa fidatin laa yu'addii minha xaqaha ila ida kana yowmu alqiyaamati sufixat lahu safaayixu min naar rasuulku waxau yidhi calayhi salaatu wasalaam maa min saaxibi dahabin walaa fida mid dahab u saaxiiba ama fida u saaxiibi ma jiro oo laa yu'addii minha xaqaha kaa dahabka u saaxiibka ama fidada u saaxiibkaoo laa yu'addii minha aan ka gudayn minhaa ay min hadihi alamwaal xoolahan aan ka gudayn waayo dahabkii fidadii labada waa xoolo macnaha ugu celi bilmacnaa markaad ugu celiso waxay noqonaysaa minhaa xoolahaas aan ka gudayn xaqaha xaqeedii ama fidada u celi iyada aqrabu madkuura ee laa yu'addii aan gudaynin minhaa fidada xaggeeda aan ka gudayn xaqaha xaqeedii aan ka gudayn ila ida kaana yowmu alqiyaama ilaa ay ahaato maalinta qiyaame sufixat lahu safaa'ixu min naar mid loo ballaadhiyo safaa'ixu yacni safeexado min naari naaraa loo ballaadhiyaa dahabkii iyo fidadiisa wax adag ma aho macdan ah waxa weeye sida markaa birta loo kala saaro kale inta la tumo birta marka la tumo waxa weeye oo la gubo oo dabeedna marka waxa ay kullaato haddii la garaaco khafiif bay noqotaa wayna ballaadhataa sidaasoo kalea ah marka waxa weye loo kala bixiyaay loo ballaariyaa safaaixu safeexado min naari naar ah ayaa marka waxa weeye loo yacni markaa ballaariyaa oo fa uxmiya calayha waa la kulayliyaa fii naari jahannam naarta jahannamaa lagu kulayliyaa dahabkii iyo fidadii oo la balballaadhiyey oo safeexado ballaadhan laga yeelay ayaa dabeedna markaa naarta jahannamo lagu kulayliyaa fa yukwaa biha waxaa lagu kaawiyadeeyaa lagu gubaa jambuhu dhinaciisa ayaa lagu gubaa dhinaca midig iyo dhinaca bidixba wa jabiinuhu yacni marka halkan dhabankiisa iyo koodkiisa iyo halkaasna waa lagu gubaa yacni labadiisa geesoodba wa dahruhu dhabarkiisana waa lagu gubaa kullamaa baradat markastay qabowdo uciidat lahu waa loo celiyaa oo kulkiibaa dib loogu celiyaa markay qabowdaba haddana waa loo soo kulayliyaa haddana waa la saaraa fii yowmin kaana miqdaaruhu hamsiina alfa sana waxaa sidaa loogu celiyaayoo sidaa marba loogu gubayaa fii yowmin maalin gudaheed maalintaasoo kaana miqdaaruhu qadarkiisu u ahaaday khamsiina alfa sana konton kunoo sano uu ahaaday xataa yuqdaa bayna alcibaad ilaa la kala xukumaayo addoommada dhexdooda la kala xukumaayo fa yaraa sabiilahu ima ila aljannati wa ima ila annaar fa yuraa sabiiluhuna waa la dabdiyaa oo culammada shuraaxdu waxay sheegeen labadaba in la dabdinay marka haddii fayura la yidhaahdo laamka waa la godayaa sabiiluhu yacni markaa saasay markaa noqonaysa fa yaraa sabiilahu fa yaraa wuxuu arkayaa sabiilahu dabad waddadiisa ayuu arkayaa ima ila aljannati ama xagga jannada inay ahaatay ayuu arkayaa wa ima ila annaari ama xagga naarta inay ahaatay ayuu arkayaa qiila yaa rasuul allahi waxaa lagu yidhi rasuulka ilaahayow falibilu geela isaga ka warran ahaan bay u dhacaysa qaala walaa saaxibu ibilin laa yu'addii minha xaqaha mid geel u saaxiibi ma jiro kaa geela u saaxiibka ahoo laa yu'addii minha geela aan ka gudayn oo ka bixinayn xaqaha xaqeedii aan ka bixinayn wa min xaqiha xaqeedana waxaa ka mida xalbuha yowma wirdiha xaqa geelana waxaa ka mida lagu leeyahay xalbuha lisitaanka la lisaayo yowma wirdiha maalintay soo aroorto la lisaayo darka lagu lisayo oo deedna dadka sadaqad ahaan loo siinayo yani in laga iibinayo ma aha yacni waxa weeye xaqa lagu leeyahay ka mid tahay in darka lagu liso oo dabeedna masaakiinta markaa la siiyo caanahaas ilaa idaa kaana markay ahaato eh, maalinta qiyaame mooyaane butixa laha butixa waa la ridaa qofka marka sidaa loo rido oo marka waxa weeye wejiga loo tuuro oo uu sidaa u goglamo ayaa badxiga la yidhaahdaa badxaa meesha bannaan baa la yidhaahdaa butixana waxa weeye bannaankii baa markaysaga saa loo waday weeye culamada qaar waxay wejiga in loo tuuro kuma gaar ahaa bacdi saa yidhi waa jiraan laakiin badiba culammadu waxay tilmaaman wejiga in loo tuuray butixa waa la tuuraa oo isagii baa la goglaa yacanii wejigaa loo ridaa laha geelaas aawadii ciqaab lagu ciqaabayaa loo ridayaa biqaacin meel bannaan baa lagu ridayaa qiica iyo qaac labaduba waxaa loo isticmaalaa meesha bannaan biqiicatin yaxsabuhu dam'aanu maaha qaacaasoo qarqarin siman iyaduna waa isla meesha bannaan oo weliba siman weeye marka tawkiid ahaan baa loo sii raaciyey ya meel bannaan oo qarqarin siman yacni marka waxa weeye sisiboo kale ah waa isla macno waa tawkiid awfara maa kaanat waxaa loo goglaa awfara maa kaanat wakhtigay markaa ugu yacni markaa badnayd ee ugu markaa shishlayd yacni geelaasi markuu ugu tirada badnaa uguna xoogga badnaa ugu yacni markaa waaweynaayee ugu shishlaa yaa ayaa la keenaya oo laa yafqidu minha fasiilan xaal aanu ka waayayn nirig aanu ka waayayn niriggaasoo waaxidan keliya nirig yar aanu waayayn way dhammaystiranta tata'uhu way ku joojinaysaa biakhfaafihaa cagteeda ballaadhan bay ku joojinaysaa wa tacadduhu waa ku qaniinaysaa biafwaahiha afafkeedana waa ku qaniinaysa geelaasi waana qaniinayaa waana ku tumanaya oo saasuu isugu taagtaagayo kullamaa marra calayhi uulaaha rudda calayhi ukhraaha kullamaa marra calayhi uulaaha mar kastoo uu soo maro kii ugu horreeyey rudda calayhi waxaa lagu soo celiyaa ukhraaha kii ugu dambeeyaa lagu soo ceshaa riwaayo kale waxaa ku soo arooray kullamaa marra calayhi ukhraaha rudda calayhi uulaaha mar kastoo ka ugu dambeeyaa uu maro ka ugu horreeyaa lagu soo celiyaa oo geeli saasuu isu daba hayaayoo layn buu ku jiraa waxaad mooddaa fiilo oo kale inuu haysto waayo tuludina inaynay seegina mid weliba ku joogjoogsataa la rabaa hadduu isbarbar socdo dee waxaweye qaarna waa ku tumanayaan soomaha qaarna waa ka leexanayaan laakiin waxaweye layn bay haystaan dhammaan inay ku wada tuntaan oo mid walba markaysaa uu isku taago taasaa la doonaya marka laynkaa markuu ku jiro yacni ka ugu dambeeya markuu waxa weeye ka baxe ka dhammaado ee uu maro baa kii ugu horreeyeoo miiladiisiisu ay timi oo isaguna halkan dambe soo taagan oo daba jooga ayaa marka isaguna maraya marka culamada qaarkood waxaan sida riwaayada kale ku soo aroortay oo marka waxa weeye ah kullamaa marra calayhi ukhraaha rudda calayhi uulaaha sidaasaa marka waxaweeye yani markaa sawaab ah ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahan saasaa sawaaba waayo ka ugu horreeya markuu maro ka dambea lagu soo ceshaa kii hore beri horuu maray sidee ka dambe loogu soo celinaya marka macnaha marka waxaeye waxaa ku dhacay nooc qalbiya ku dhacay fii yowmin kaana miqdaaruhu hamsiina alfa sana waxaa sidaa loogu soo celcelinayaa oo sidaa geelaasi ugu tumanayaa fii yowmin maalin gudaheed maalintaasoo kaana miqdaaruhu qadarkiisu u ahaaday hamsiina alfa sana konton kunoo sana uu ahaaday waa maalintii qiyaamo weeye maalinta qiyaamana qadarkeeda intaasa konton kunoo sano xataa yuqdaa ilaa la kala xukumaayo bayna alcibaadi addoommada dhexdooda la kala xukumaayo fa yaraa sabiilahu ima ila aljannati wa ima ila annaar wuxuu arkayaa waddadiisa ama xagga jannada ayuu ku arkayaa waddadiisu inay tahay wa ima ila annaari ama xagga naarta ayuu ku arkaya labada mid bay ahaanaysa qiila waxaa la yidhi yaa rasuul allahi rasuulkii ilaahay ow falbaqaru waalghanam lo'da iyo adhiga ka warran macna su'aal baa hadalku u dhacay yacni iyaga wax marka malgu leeyahay ama ciqaabi ma ka imanaysa qaala walaa saaxibu baqarin walaa ghanam mid lo u saaxiiba iyo mid adhi u saaxiibina ma jiraan oo laa yu'addii minha xaqaha xaqeedii aan ka gudayn ilaa ida kaana yowmu alqiyaamati inuu ahaado mooyaane maalinta qiyaame butixa laha mid loo goglay xoolaha aawadood loo goglay biqaacin meel bannaan loo goglay yacni waxaa loo ridayaa ruuxa la goglayaa oo waxaweeye markaa wejigiisa loo tuurayaa biqaacin meel bannaan oo siman oo qarqarin yacni markaas siman oo sisib oo kale ah meel kale dheerdheer ma ah halkaasaa sidaa loo ridayaa markaasu sidaa u goglamaya qofkii markaa xoolahaas lahaa ee zakada ka bixin waaye waa ruuxii zakada ka bixin waayo laga tilmaamay hadduu dahabkii iyo fidadii sekada ka bixin waayo hadduu geelii sekada ka bixin waayo hadduu adhigii iyo loodii sekada ka bixin waayo in sidaa bannaankii qiyaamada lagu ciqaabaayo laa yafqidu minha shay-an waxaa markaa sidaa loo goglaa xaalaanu wax ka mida waayaynin oo neef marka hal neef kama maqna adhigiisi waa u dhan yahay lo'diisu waa u dhan tahay markay ugu dhammayska tirade ugu xoogga badnayd baa loo keenaa laysa fiiha caqsaa'u walaa jalxaa'u walaa cadbaa laysa fiiha xaalaanu ku sugnayn caqsaa'u mid geesa qalloocda aynay ku sugnayn caqsaa waxa weeye waa multawiyat alqarnayn mid labadeeda geesoodqa ay qalloocaan oo geesuhu laaban yihiin aynay ku jirin mid walba maalintaa geesgeeheedu waa toosan yihiin waana fiiqfiiqan yihin laysa fiiha caqsaa'u xaalaanu ku sugnayn mid geesa qalloocda aynay ku sugnayn walaa jalxaa'u mid seenyoonna aynay ku sugnayn mid weliba geesa ay leedahay mid balaageesi ma jirto walaa cadbaa'u mid geesa jabani aynay ku sugnayn yacnii haddii adduunyadii qaarkood ay geesa jabnaayeen ama geesa qallooceen maalintaa waxaa la keenaya iyagoo geesahoodu ay toosan yihiin oo ay dhammaystiran yihiin tandaxuhu biquruuniha way ku hirdiyeysaa biquruuniha geesaheeday ku hirdiyeysaa wa tata'uhu waa ku joojinaysaa way isku taagaysaa biadlaafiha yacni waxa weeye raafafkeeda iyo qoobabkeedana waa ku joojinaysa dilfiga waxaa la yidhaahdaa yacni waxa weye raafka ama qoobka waa marka addinka halka laysku taagayo xoolaha noocay kala qaybsan tahay oo waxa weeye dhexda ka kala jeexan yahay taasaa waxaa la yidhaahdaa yacni markaa dilfi adlaaf la yidhahdaa mm, adlaaftu waa taas wey wa tata'uhu waxay ku joojinaysaa biadlaafiha raafafkeeda iyo qoobabkeeda adrhiguna raafafkiisu ku joojinayaa yacni markaa lo'duna qoobabkeeday ku joojinaysay kullamaa marra calayhi uulaaha markastuu soo maro kii ugu horreeyey rudda calayhi ukhraaha waxaa lagu soo celiyaa kii ugu dambaysaa lagu soo celiyaa waa sidii oo kale weeye kullamaa marra calayhi ukhraaha rudda calayhi uulaaha markastoo uu ka ugu dambeeyaa soo maro kii horaa lagu soo ceshaa sida riwaayo kale ku timi fii yowmin kaana miqdaaruhu hamsiina alfa sana waxaa sidaa loogu soo celinayaa maalin kaana miqdaaruhu qadarkiisu u ahaaday hamsiina alfa sana konton kunoo sana u ahaaday waxaa sidaasu ugu sugnaanaya xataa yuqdaa bayna alcibaadi ilaa addoommada dhexdooda la kala xukumaayo oo fa yaraa sabiilahu ima ila aljannati wa ima ila annaar waxa arkayaa waddadiisa ayuu arkayaa ama xagga jannada ayuu waddadiisa ku arkayaa ama xagga naarta ayuu markaa ku arkayaa waddadiisi qiila waxaa lagu yidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow sala allahu alayhi wasalam falkhaylu fardaha ka warran yacni iyaga zake lagu leeyiy saasaa macnuhu su'aashu u dhacaysa qaala alkhaylu alaaa nebigu waxau ihi calayhi salaatu wasalaam farduhu waa saddex hiya lirajulin wisrun nin dembi bay u tahay oo sabab dembi oo ku dambaabo ayay u noqonaysa wisrun waxaa loo jeedaa waa sabab wisrin nin dembi bay u tahay yani waa miduu ku dembaaba ee sababteed wa hiya lirajulin sitrun ninna astur bay u tahay wa hiya lirajulin ajrun farduhu ninna waxay u yihiin ajar bay u yihiin oo ajar buu ka helaya faama alatii hiya lahu wisrun tii markaa dembiga u ahaatay fa rajulun rabadaha riyaa'an wa fakhran waa nin u xidhay riyaa'an istusnimo daraaddeed wa fakhran iyo faanfaan daraaddeed wa niwaa'an iyo cadowtinnimo uu la colloobaayo calaa ahli lislaami ee muslimiinta uu la colloobaayo dadkii islaamka u ehelkaa uu la aawadeed nin u xidhay kaas dembi bay u tahay waxa bannaan riyaa'an wa fakhran wa niwaa'an inaad mafcuulu lahu ka dhigto intaba waxaa kaloo bannaan inaad xaal ka dhigto aad tidhaahdo wuxuu xidhay riyaa'an ay muraa'iyan xaalu istusaayo wa fakhran iyo xaaluu faanayo wa mufaakhiran wa niwaa'an ay wa munaawi'an marka xaal inaad ka dhigto iyo inaad mafcuulu lahu ka dhigto waxaana sii fiican mafcuulu lahugaa sii fiican waayo isagu waa qiyaasi laakiin masdarku inuu xaal noqda qiyaasi ma ahe waa samaaci mm, maca kasratihi waa samaaci siday culammada nuxaaddu ay sheegeen niwaagu waa colaaddii weeye waa inuu la colloobay weye naawa'a ay caadaahu waa la colloobay yunaawi'u munaawa'atan wa niwaa'an waa masdarkii naawa'a lifaacala alficaal waalmufaacala marka niwaa'an iyo munaawa'atan labadaba waa la yidhaahdaayo waa labadii masdar weeye qiyaasiga ahaa fa iya lahu wisrun kaas dembi bay u tahay oo uu ku dembaabayo sababteeduu ku dembaabayo wa ama alatii lahu sitrun fardihii marka waxaweye asturka u ahaaday miyaa farajulun rabataha fii sabiili illaah waa nin u xidhay ilaahay waddadiisa oo jihaadkaa buu u xidhay uma lam yansa xaqa allaahi fii duhuuriha uma lam yansa dabeedna ma ilaawin xaqa allaahi xaqii ilaahay ma ilaawina fii duhuuriha dhabarradeeda ku saabsanaa oo dee waxaweeye wax aan taaqadeeda ahayn ku kallifi maayo ku dhibi maayo walaa riqaabihaa iyo qoorteeda ama qooraheeda ee xaqii ilaahay ku saabsanaa taasna ma ilaawin yacni waxa weeye waa ka gudayaa markaa xaqii waa ka gudaya oo ciddii waxa weeye yacni dhibban waa ku caawinaya inuu ama gaadidu siiyo ama wax la mida waa markaa ku caawinaya iyaga lafteedana waxa weeye waa dar yeelayaa calafka uu siinayo biyaha uu siinayo waxa uu siinayo waxaan markaysa markaa iyo awooddeeda ahayna ku kallifi maayo fa hiya lahu sitrun astur bay u tahay wa ama alatii hiya lahu ajrun tii ajarka u ahaatay miyaa farajulun rabataha fii sabiili illahi liahli lislaam farajulun rabataha waa nin xidhay fii sabiili illahi ilahay waddadiisoo jihaadkaabuu xidhay liahli ahlulislaamka ahluislaamka xaalay u sugan tahay oo ay ku intifaacayaan ayuu u xidhay fii marjin wuxuu ku xidhay meel waxaweeye yacni markaa e, doog iyo geeda leh ayuu ku xidhay oo waxa weeye markaa yani waxay ka daaqdo yani markaa oo fiican markaa leh yani deegaan fiican ay ku taallo aw rawdatin ama beer ayuu ku xidhay famaa akalat wax kama cunto min dalika almarji meeshaas waxa weeye bannaane daaqa fiican leh ee wax kama cunto aw irawdati ama beerta kama cunto min shayin shayna kama cunto ilaa kutiba lahu in loo qora mooyaane cadada maa akalat tirada waxay cuntay oo xasanaatun xasanaat in loo qoro mooyaane xasanaad baa looga qoraya cadadka waxay cuntay xasanaad a baa loo qoraya wa kutiba lahu cadada arwaasiha waxaa loo qoraa saaladeeda tiradii ay lahayd iyo wa abwaaliha kaadideedu tiradii ay ahayd baa loo qoraa xasanaatun baa loo qoraa yacni xasanaadkaasi yacni oo marka waxa weeye cadadkii yacni markaa saaladeeda iyo yacni markaa kaadadeedaba yacni marka loo tirinayo oo waxaweeye markaa la tira walaa taqdacu ma goyso tiwalahaa xadhiggeeda dheer ma goyso yacni waxaa loo sameeyoo kale faraskii waxaa lagu xidhay xadhig dheer oo kale lagu xidhay xadhiggaa dheeroo deedna meel loogu xidho loogu talagalay inay ku daaqdo marba gees u kacdo oo markaysa markaa beertaa ay iska daaqdo aynay baxsanna ama cidi ay u hayso xadhigga caaradiisa iyadiina marka waxa weeye dabeedno marka xadhiggaa loo dheereeyey bay ku daaqaysaa marba meel ay markaysa marka waxa ku daaqaysaa marba gees u soconaysa marka jaraheedaa dheer iyo xadhiggaa dheerna ma goosato oo fastanna dabeed ma cararto sharafan yacni waxaweye wareeg aw sharafayni ama laba wareeg sharafka aslaan waxa laydhaha meesha yaro dheer baa la yidhahdaa sharafka meesha taagan baa la yidhahdaa yacni meel taagan ma cararto ama laba meeloodoo taagan ama waxa weeye wareeg ama laba wareeg ma cararto ilaa kataba allaahu lahu cadada aahaariha wa arwaasiha inuu allah u qoro mooyaan cadada aahaariha raadadkeeda tiradooda wa arwaasiha iyo saalooyinkeeda tiradooda xasanaatin xasanaad inuu u qoro mooyaan walaa marra biha lama soo mara oo ma soo mariyo saaxibuhaa fardaha kii u saaxiibkaa calaa nahrin ee durdur korkii ma soo mariyo oo fa sharibat minhu kama cabto walaa yuriidu an yasqiyahaa kama cabto walxaal laa yuriidu kama cabto isaga oo aan isagu doonayn xaal aanu doonayn inay ka cabto aanu doonayn ma cabto ilaa kataba allaahu lahu cadada maa sharibat inuu allah u qoro mooyaane tirada waxay cabtay xasanaatin xasanaad u qoro qiila waxaa la yidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow falxumru dameeraha ka warran qaala maa unzila calaya fi lxumri shay wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam layguma soo dejin filxumuri ee dameeraha sha'nigooda shay-un waxba layguma soo dejin yacni shay waajib ah oo layga sheegay dameeraha ma jiro ila haadihi alaayatu alfaaddatu aljaamica aayaddan mooyaane alfaaddatu kelida ah alfaddi waa kelida salaatu alfaddi salaatuljamacati tafdulu salaata alfaddi marka alfaaddatu almunfaridatu kelida ah ee aljaamicatu kulminaysay macnaheedu macno guud yahay caamka ah aljaamica waxay ka dhigan tahay alcaamma aayaddan caamka wax badan bay kulminaysa halka alcaammatu aynu ka nidhaahno ayaa aljaamicatu uu nebigu ka cabiray calayhi salaatu wasalaam faman yacmal ku kastoo sameeya mihqaala daratin qudhaanjo wax la miisaano khayran khayr ah yarahu waa arkayaa waman yacmal ku kastoo sameeya mihqaala daratin qudhaanjo wax la miisaano sharan sharana yarahu waa arkayaa yacni khayr iyo shar haba yaraadee ruuxu wuxuu la yimaado aakhira waa la kulmaya abaalmarinteedana waa arkaya muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay wa haada lafdu muslim kanna waa lafdigii muslim weeye wa macna alqaaci qaaca macnihiisu almakaan almustawi meesha siman baa layaha oo min alardi alwaasici dhulka ballaadhan ka mid a ah. waalqarqaru qarqarkuna alamlasu waa meesha sisibta a ah weeye waa meesha simanunbaa laga tilmaamayaa xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa zakada qofka ka tagaa in lagu ciqaabaayo oo lagu cadaabaayo oo waxa uu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam qofka zakada bixin waaya hadday tahay zakadu bixin waaye dahab ama fido safaaix baa laga dhigaa safeexado ayaa laga dhigaa saasaa loo ballaariyaa dabeedna yowm alqiyaama lagu gubaa waxaa laga gubayaa dhinaciisa iyo waxaweye dhabankiisa ilaa koodkiisa ayaa lagu gubayaa dhabarkiisana waa lagu gubaya iyagoo dab ah oo naarta jahanamo lagu soo kulayliyey oo ay dab tahay ayaa markaa saa loo saarsaaraa jidhkii sanadda qofka markaa waa la weyninayaa marka mar kastay qabowdana dib baa loogu celinayaa naartii dabeedna waa la saaraya intaa maaha inuu fursad helaayo haddii ay marka waxa sakadu markaa bixin waaye ay fara badan tahay waxay noqonaysaa in loo kala beddelaayo oo marba in la saaraayo oo tii kaloo diyaaroo markaysagaa kulul oo dab ah ayaa marka waxa weeye tani ay qaboobaysaa jidhkiisii ku qaboobaysaa markaas ayada laga qaadaya tan la saaraya kii kalena naarta la gelinaya wahaa kada xikmada ku jirta waa maxay fa yukwa biha janbuhu wa jabiinuhu wa dahruh waxay yidhahdeen culammadu xikmada ku jirta waxa weeyaan miskiinku markuu wax ka dalbaayo oo faqiirku wax weydiisanaayo ruuxani sakadii ku bakhaylayaa waa ka jeesanaya kula hadlaya maaha hadalka haddii ku sii wado yani waxabay dhinacu isu dadbaya hadduu ku sii wado dhabarka ayuu jeedinaya marka waxa weeye dhabankii iyo koodkii uu marka ka leexinaayey oo inaanu arkinba doonaayo xaggaas isu dadbaayey dhinacii uu ka sii leexinayey markii hore wuxuu leexiyey oo keliya yani wejigii qorta ya wejigii buu leexiyey marka dambe dhinacuu leexinaya marka dambena dhabarkaa buu jeedinaya meesha waa ka dhaqaaqaya waa ka tegaya dhabarku tusaya markaa saasaa waxa weeye dhabankiisa iyo koodkiisa ila halkaa ee dhinaciisa labada dhinacba waa soo gelayaan dhabarkiisa loogu gubaya fii yowmin kaana miqdaaruhu hamsiina alfa sana waxaa lagu gubayaa maalin qadarkeedu u yahay konton kuna sano waa yowmu alqiyaama qadarkeedu waa saas ilaa addoommada la kala xukumaayo ayaa lagu gubaya fa yaraa sabiilahu ima ila aljannati wa ima ila annaar intaa dabadeed wuxuu arkayaa waddadiisa ayuu arkayaa ama xagga jannada ama xagga naarta kay tahay ayuu arkayaa waxaa laga qaadanayaa shakhsigaa sekada bixin waayey ee sidaa loo ciqaabayaa inaanu markaa waxa weeye gaal ahayn waayo haddii bixinta uu sakada bixin waayey keliya ku gaaloobaayo dee waddadiisoo jannaa ma arkeen xadiiskana maxaa ku sugan fa yaraa sabiilahu ima ila aljannati wa imaa ila annaar marka isagoo sakadii bixin waayey oo waajibnimadeedii qirsanaa laakiin bixin waayey inaanu miladii kaga bixin bay ku tusinaysaa waayo haddii kale oo markaa milada kaga bixi lahaa oo arrinkaa ku gaaloobi lahaa wada xagga jannadaa ma arkeen marka waxaa laga qaadanaya mancu zaka mujaradu manci zakaati inayna kufri akbara ahayn ayaa xadiiskani u daliil yahay siday ahlucilmiga qaarkood ugu daliishadeen axaadiis kalena ugu daliishadeen bay xadiiskanna ugu daliishadeen lafdigan muslim baa leh oo fa yaraa sabiilahu ima ila aljanna wa ima ila annaar bukhaari ma soo warin sidaas aawoodee xadiisku isagoo muttafaqun calayhi ah waa ka aakhirka ku odhanaya wahada lafdu muslim asalka xadiiskuu la soo wariyey bukhaariye laakiin tafaasiisha masaa'isha qaarkood yacni tafsiilka kusii suganee ziyaadada ah inuu markaa lafdi ahaan kala mid yahay markaa waxa ma aha ee waxaweeye ziyaada ayay kala leeyihiin labada riwaayo saas aawadeed masalada kolle horena waa usoo sheegnay mancu zaka mujaradkeeda inaynay marka ahayn kufri akbara laba xadiis oo kale aynu sheegnay xadiiskanna waa ishaarnay markii waxaana u deliishaday shekhulislaam ibnu taymiya waa saddexe daliil ba u deliishaday daliil waa kii waxa weeye sunanka xadiiskii sunanka weeye baazu bnu xakiim can abihi can jaddih waman manacaha faina aakhiduha wa shatra maali in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kii zakada bixin waayo diida annagu waxa weeye waa ka qaadaynaa sekada oo qahran khasab baanu kaga qaadaynaa wa shatra maalihi qayb kale oo xoolihiisa ka midna waa ka qaadaynaa takhsiir ahaan baanu ka qaadaynaa xadiiskaasina waxa weye waa xadiis xasan ah oo markaa culammadu ay taxsiiniyeen xadiiska kale saddexaad waa xadiiskii ku saabsanaa ibnu jamiil isagana muslim baa soo wariyey markii nabiga lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam ibnu jamiil ninkii laodhan jiray sakadii waa manciyo waa diidey waxauu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maa yanqimu ibnu jamiil ila annahu kaana faqiiran fa aghnaahu allah ibnu jamiil ninka la yidhahda wax kale nici maayo karaahaysan maayo mooyaane inuu markaa faqiir ahaan jiray oo ilaahay hani ka dhigay bimacnaa nicmadii ilahay buu ka abaalka daraya shekhulislam ibnu taymiya wuxuu odhanayaa falam yaxkum bikufrihi wala amara biqatlih kufrigiisana nebigu ma xukumin calayhi salaatu wasalaam dilkiisana ma amrin man baddala diinahu faqtuluuh waa gaaloobay dila ama istitaabo ku sameeyo toobad keendha ha la yidhaahdo haddii kale ha la dilo ma odhan nebigu calayhi salaatu wasalaam marka saddexda axaadiisba waa loo deliishadaa xadiisku wuxuu kaloo tilmaamayaa zakada geela ciddii bixin weyda isagana saasoo kale in lagu samaynaayo bannaanka qiyaamada la jiifinayo oo marka la jiifiyo dabeedna geelu markuu ugu badnaa ee ugu xoogga badnaa ee ugu shishlaa in la keenaayo dabeedna marka isagoo dhammaystiran baa loo keenayaa markaasuu geelii ku tumanaya cagtiisii ballaadhnayd buu ku joojoojinayaa saasuu kuyuu u haystaa isu daba joogaa geelu hali halka baydh mayso aha markaysaa inay laba isdhinac gelayaan oo dabeed markaa midii ay addinka la seegaysa ma mid waliba waa ku tumanaysaa weliba markaa waxa ilkaheeda iyo micyaheedana waa ku qaniinaysa mar kastoo ka ugu dambeeya marana kii ugu horreeyaa lagu soo celinaya saasuunba markaa u soo noqonaya fursad ma haysto kii horaa soo laabto markaysaga kuyuga ku jira isaguna sidii ugu tumanaya fii yowmin kaana miqdaaruhu hamsiina alfa sana ilaa addoommada la kala xukumaayo intaa dabadeed waddadiisa arkaya ama xagga jannada ama xagga naarta waa sidii oo kale haddaba xadiiska ziyaada ku sugan xuquuqdii wax laga sheegay wa min xaqiha xalbuha yowma wirdiha geela xaqa lagu leeyahay waxaa ka mida maalinta darka in la liso oo masaakiinta iyo fuqarada loo liso aan laga iibinine la siiyo oo lagu deeqo xuquuqdeeda ka mid culamadu taa waa isku khilaafaan ma waajibba ma sunnaa jumhuurku waxay leeyihiin waa sunne oo waajib maaha laakiin bacdu ahli ahlicilmi baa daahirulxadiis qaatay oo waxay yidhaahdeen maqaam maqaamulwaciid maadaama lagu soo daray shay sunna ah hadday tahay maqaamulwaciid iyadoo ay yacni wakhti ciqaab loogu goodiyey ay tahay cidda xuquuqdaa la iman weyday laguma dareen waxa wakhtigan loogu daray kii aan xaqeeda gudan saasaa lagu ciqaabayaa xaqeedana kaasaa ka mida baxdu ahlicilmi waxay leeyihin xadiisku wuxuu daahir ku yahay inay waajib tahay inay sunno ahayn saas yadaabay marka ahlucilmiga qaarkood ay markaa yidhahdeen wuxuu kaloo xadiisku tilmaamayaa ariga iyo geela ciddii markaa bixin weyda zakadeeda bixin weyda isagana saasoo kale in lagu samaynaayo oo iyaguna marka waxa weeye ay markaa geesihoodii oo dhammaystiran oo mida aanu qalloocin oo mida aanu jabnayn oo mida aynay seeyoonayn inay waxaweye geesaheediina marka waxa ku mudayso oo ku humaajiyayso yacni markaa addimadeedana ku joogjoojinayso oo raafafkeeda ayay marka ku joojinaysa waa ku tumanayaan iyaguna waa ku tumanayaan geesahana waa la dhacaya haddii adduunyadii qaarkood ay gees qallooceen ama qaarkood marka ay gees jabnaayeen ama qaarkood ay seenyoonaayeen maalintaa waxaweeye mid seenyooni kuma jirto mid gees jabani kuma jirto mid gees qalloocda kuma jirto waa ciqaab lagu ciqaabayo sidii kale laynoogu sheegay aakhirkiisuna sidii buu la mid yahay nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la weydiiyey fardaha fardihii nebigu saddex qaybood buu ka dhigay wuxuu idhi nin waxay u tahay dembi bay ku tahoo uu ku dembaabayo weeye oo waa nin markaa istusnimo iyo faanfaan iyo ahlulislaamka inuu la colloobo muslim inuu markaa colaaddii faraska u haysta muslimiin buu ku colaadinaya ou doonaya inuu kula dagaalamo waa ku faanfaanayaa waa isku tusayaa waa ku kibriyaa kaas dembi bay u tahay ninna asdur bay u tahoo waa nin markaa fii sabiili illaahi u xidhay ahlucilmiga qaarkood waxay ku fasireen fii sabiili illahi in looga jeedo fii sabiili taacati wax taacaa inuu xidhay haddii jihaadku u xidhay la yidhaahdo ka saddexaad iyo kani kala duwanaanayaan isku mid bay noqonayaan markaa si ay u kala duwanaadaanoo laba u kala noqdaan bay ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa laga tilmaamaya kani inuu markaa fii sabiili taacati taaca ku isticmaalaayo ayaa laga tilmaamaya khusuuska jihaadka inuu u xidhay lagama tilmaamaayo waxaa kaloo soo aroortay waa nin marka waxaweyan yani taqaniyan yani xoogaa markaysaga kasab iyo yani markaa tijaaro inuu ku doonto iyo waxyaalo marka waxae haniinimo inuu ku raadiye iyo waxyaalaha caynkaasna markaysa waxa waa sameeyaa laakiin macaasi iyo dembi uma isticmaalo ninkan marka laakiin jihaadka u heeganka ah ee wax kaleba aan u xidhin laa kasab walaa kada walaa yani safar mubaaxa aan wax kaleba markaysaa u xidhin lama mid aha kaasina waa noocaasoo isagana astur bay u tahay astur ayay u tahay oo takhaniyan wa tacafufan ayuu markaysa markaa u xidhanaya nooc markaa takasuba ayaa ku jiraya tijaarooyinka qaarkood markaysa ayuugu safraya safaro mubaaxa ayuugu safraya yani wax dembiya u isticmaali maayo ka saddexaad waxay tahay ajar oo ajar buu ka helayaa oo nin marka waxa weeye fii u xidhay fardahaasi waxay u waqfan yihiin jihaad oo u daajinaya oo u miraya oo yani wahaakada kaas waxa weeye wax alla waxay cunto iyo raadkeeda iyo yani saaladeeda iyo kaadideeda waxaasoo dhan ajarkiisa loogu daraya waa loo xisaabinaya intay tallaabsatay intay socotay intay daaqday waxay dhigtay kullu daalika markaysaga sawaabka xasanaadka ayaa tiradooda loogu daraya cadadkooda xasanaad ah ayaa loogu daraya kaas isagu khayr buu ka dhirgay iyo xasanaad ayuu ka dhergay xataa marka waxa weyaan yani biyo hadday cabto oo meel durdura ay soo marto aanu ugu talagelin inay cabto oo laga ajar siinaya hadday markaa jaraha goosato oo ay marka waxaweye meelo soo daaqdo waa laga ajar siinaya wahaakada marka maadaama niyadiisu ay ahayd markaa niyo wanaagsan bixasabi niyatii baa lagu abaalmariyey wahaakada nabiga waxaa la su'aalay calayhi salaatu wasalaam dameeraha dabeed nabigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam dameeraha wax markaa gaara inaan lagaga soo dejin maa unzila calaya fi lxumri shay ila hadihi alaayat alfaaddat aljaamica yacni khusuuska markaa dameeraha iyo xaq lagu leeyahay layguma soo dejin buuri aayaddan caamka ah mooyaane aljaamica waa halka laga yidhaahdo ay ahlucilmigu ka isticmaalaan erayga ah alcaama aayaddan caamka ah aljaamica siduu ka cabiraya waa saas waa caammaa loo jeeda markaa dabeedna wuxuu soo qaatay labadan aayadood faman yacmal mihqaala daratin khayran waman yacmal mihqaala daratin sharan yarah waxaa laga qaadanayaa oo laga deliishanaya cumuumaadka in la deliishado dadka qaarkooda lunsan baa waxay ku leeyihiin in la yidhaahdo alfaaddii la cammimo oo la yidhaahdo waa alfaad caama oo dabeed markaa wax eh, kasta la doono in la soo gudageliyo ta noocaas waa arrin qaldan ariib waxaa qaarkood inay leeyihiin shaafici baa la yimi ya oo dad lunsan ayaa shaafici iska sariirtay oo had iyo jeer doonaya wax walba inay markaa waxa weeye waxay kula colloobeen yacni usuul fiqiga u qoray waayo usuul fiqigaasi waxay xadidayaa yacni sida loo fahmaayo nusuusta kitaabka iyo sunnada sida loo fahmayo ayay caddaynayaan marka waxyaalahay doonayeen markaa dee inay qalluciyaan ama wax la mida baa qawaaciddaasi iska hortaagtay qawaaciddaasi taasi iska hortaagtay tii bay kula hudmeen oo kula colloobeen oo markaasay dabeedna waxay yidhaahdeen wax markaa yani la yidhaahdo alfaadan ba caama ama xadiiskan baa caama ama aayaddan baa caama ma jiri jirin wax asaxaabta yaqaaneenna ma aha waa wuxuu markaa la yimi shaafici la yimi oo markaysaa isagu markaa uu yani markaa u keenay lakiin wax jira maaha waa kadib waa kadibun lahu quruun waa beengeesale wey waxaan jirin waxani waa shay lagu yaqaanay asaliib alcarab qur'aankuna wuxuu ku yimi yani luqadii carbeed ayuu ku soo degay ina jacalnaahu qur'aanan carabiyan lacalakum tacqiluun ina anzalnaahu qur'aanan carabiyan lacalakum tacqiluun qur'aan carabi ah ayuu allah ka yeelay qur'aan carabiyu allah soo dejiyey marka carabiga ayaa lagu yaqaanay in alfaadda qaarkood inay alfaad caama yihiin alfaadda qaarkoodna alfaad yani waxa weeye khaasa inay yihiin alfaadda qaarkood inay mutlaq yihiin qaarkoodna inay marka muqayad yihiin qaarkood inay marka waxa yihiin yani xaqiiqo yihiin waa asaaliib carabiya yani luqada carabeedna lagu yaqaanay yani saas yadaa weeye yani marka man waxay ka mid tahay min adawaati alcumuum bay ka mid tahy nakira fii siyaaqi shartina min adawaati alcumuum bay ka mid tahy waa kaa nebigu sheegaya inay aayaddu jaamica tahay aayadda ma dameeraha lagu sheegay yadaan dameere lagu sheegin oo aan gaarnimo loo sheegin dameerihii ayaa nebigu wuxuu tilmaamayaa jaamicada ee kulminaysa bimacnaa caamka ah inay soo gudagelayaan oo haddii khayr loo isticmaalona in ajar laga helaayo faman yacmal midqaala daratin khayran yarah haddii shar loo isticmaalona in shar laga helayo oo ay soo gudagelayso cumuumka waman yacmal midqaala daratin sharan yarah yacni cumuumka inay ka mid tahay marka waxa weeye alfaadda caamka in cumuum loo deliishado xadiisku daliil buu yahay daliil ayuu marka u yahay waxyaalo badan baana dee u daliila laakiin calaa kulli xaal taasna waxa waa faa'iido markaa ku jirta weeye ta kale alfaadahan hore aynu soo aragnay maa min saaxibi dahabin iyo maa min saaxibi dahabin walaa fidatin waa alfaad caama ma waxaa loo jeedaa dad ka mida markaysagaa dadka zakada bixin waayey dahabka iyo fidada ayaa sidan lagu ciqaabaya mise ku kasta oo zake bixin waayo oo dahab iyo fida haystay ku kastaoo zake bixin waayey oo markaa geel dhaqday ku kastoo zakadii ka bixin waayey geela ah. ku kastoo adhigii iyo markaa lo'da zakada ka bixin waayey ayay caam ku tahay shaki waxaan lahayn caam ku tahay ay tahay alfaad caama cumuumkana loo daliishanaayo masaa'il badan waa lagala baxaya xadiiska laakiin intaas aynu ka tilmaamaynaa ikhtisaaran baabka laba boqol iyo toddobiyo toban baab wujuubi sawmi ramadaan soonka ramadaan waajibnimadiisa ayuu u baab yahay wa bayaani fadli siyaam iyo soonka fadligiisa caddaynta la caddayna ayuu u baab yahay wamaa yatacallaqu bihi iyo waxa soonka ku tacalluqa ayuu u baab yahay caddaynta la caddayna iyo waxa soonka ku tacalluqa caddaynta la caddaynaayo uu baab yahay qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow kutiba calaykum asiyaamu kama kutiba cala aladiina min qablikum kutiba calaykum korkiinna waxaa lagu faral yeelay asiyaamu soonka kama kutiba sida loogu faral yeelay cala aladiina kuwii korkooda loogu faral yeelay min qablikum idinka hortiin ahaaday ummadihii idinka horreeyeyba sida soonka loogu waajibiyo loogu faral yeelaa idinkana soonka laydinku faral yeelay ilaa qowlihi tacaala laga gaadhayo hadalkiisa allah uu yidhi shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan shahru ramadaana bisha ramadaan aladii unzila fiihi lqur'aan waa kii qur'aanka gudihiisa la soo dejiyey bishaa gudaheeda ayaa qur'aanka la soo dejiyey hudan linnaasi wabayinaatin min alhuda waalfurqaan waxaa qur'aanka la soo dejiyey hudan linnaasi xaaluu markaa qur'aanku ahaaday mid dadka hanuuninaya uu ahaaday wa bayinaatin iyo marka waxa weeye caddaymo marka uu ahaaday mid caddaynaya uu ahaaday xaq iyo baatilkii u kala caddaynaya bayinaadkaasoo min alhuda hanuun ah waalfurqaani iyo mid xaq iyo baatilka kala saaraya ah faman shahida minkum ashahra falyasumhu faman shahida ku kastoo nagaada oo bimacnaa cudurdaarana ka madhan yacni waxaa loo jeedaa xuduurkiibaa laga tilmaamaya faman shahida ku kastoo ay xadara yani marka waxa weeye yani nagaadoo xaadir noqda aan safar ahayn oo safar ka maran bimacnaa acdaarna ka maran minkum xaaluu idinka idinka mid yahay ashahra ay fi shahri bisha gudaheeda markaa nagaada oo muqiim noqda acdaartiina ka maran falyasumhu ha soomo waman kaana mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhar waman kaana ku kastoo ahaaday mariidan midbuu ka ahaaday aw calaa safarin ama socdaal mid ku sugan ahaaday safar mid ku sugan ahaaday ama sadcaal kolba sidaa u taqaan socdaal bay dadka qaar yidhahaan qaarna sadcaal fa ciddatun min ayaamin ukhar ay fa calayhi korkiisa waxa saaran ciddatun min ayaamin ukhar ay siyaamu ciddatin tiro markaas soonkeed baa saaran tiradaasoo min ayaamin ukhar maalmo kale ah maalmo kale ah oo haddii maalmihii bishan wax ka mida qofku markaa waxa inuu bukay amaba uu socdaal ahaa oo dabeed aanu soomin maalmo kale waa inuu qalleeyaa cudurdaar baa soonkii markaa ku dhaafay sidaas aawadeed waa inuu qalleeyaa wey cadadkii maalmahaasuu qallaynay marka waxa weeye waa hadduu ruksada qaato weeye oo fa afdara eh, la qadaraya bay yidhahdeen culammadu ahlucilmigu waxay yidhahdeen fa afdara ayaa la qadaraya saasay yidhahdeen ibnu xasmi ayaa isagu meel kale maray oo jamaahiirta culammada markaa ka shaadoobo khilaafay oo waxau yidhi ruuxu hadduu markaa waxa weeye eh, musaafir yahay ruuxan musaafirka ama mariidka ahi isagu maba soomi karaba soomkii addaaga ahaa ilaaba ilaa waxa weeye maalmahani ma saarree maalmo kala saaran daahirkaan qaadanaya bu daahirkuna wuxuu sheegayaa inuu maalmo kala saaran yihi laakiin jamaahiiru ahlicilmi waxay leeyihiin soonka maalmahan hadduu soomo waa ka gudaysa waa ka ansaxaysa laakiin hadduu afuraa loo jeeda noocaasna waxaa la yahay dalaalatu iqtidaa baa la yhaha dalaalatu iqtidaa dalaalatu iqtidaa waa maxay waa dalaalo hadalku ku tusinaayo oo taqdiir wax la qadaraayo lagama maarmaan ay u tahay oo ilaaba ilaa la qadaraayo oo hadalka runnimadiisa uu markaa waxa weeye noqdo yani markaa sidqan fi lwaaqic yani markaa mid saadiq oo run ah uu noqdo oo waaqica waafaqaya ama inuu noqdo saxiixun sharcan sharci ahaan mid saxiixa ayaa taqdiir u baahan marka waxa weeye haddaan la qadarin hadalkaasi wuxuu noqonayaa mukhaalif lilwaaqic mukhaalif lilwaaqic buu noqonaya ama waxa uu noqonayaa hayru saxiixin sharcan adillo kaluu ka hor imanayaayo midaan sharcan saxiix ahayn ayuu markaa noqonaya rufica an ummati alkhata' wanisyaan ummaddayda waxaa laga kor yeelay yacni khata'a iyo nisyaanka madaatadooda la kor yeelo ummatu muxamed laa tukhti'u walaa tansa oo khata'i waaba laga qaadayo ummadii hore waxay laawaan hana khata'aan oo ha kama'aan ummatu muxamed mana kamaado waxna ma ilowda miyaa waa khayru saxiix waaqicay khilaafsan tahayoo wuxuu noqonayaa khayru sidqin midaan runba ahayn buu noqonaya taqdiir baa loo baahan yahy waayo ummatu muxamed markaysa waxaan yani waa bashar saas aawadeed markaysa wax waa ilaawayaan waana kama'ayaan nusuustii adilladuna waa sheegaysa waaqic ahaanna waa la arkaa waaqic ahaanna waa la arkaa inama ana bashar ansa kama tansawn soo nebi maxamed ma odhan calayhi salaatu wasalaam xadiiskii saxiixaynka anugu bashar baan ahay waxaan wax u ilaawaa sidaa wax u ilowdaan sidaa wax ilowdaan baan anna wax u ilaawaa ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam muminiintu markay leeyihiin rabbana laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na haddaan khata iyo nisyaanba ka dhacayn ilaahu naga dhaaf maxay u leeyihin ilahay uga baryayaan ya sababta laynoo sheegay markaysaa khataw in ummadda ka dhacaayo oo nusuusa ay sheegayaan walaysa calaykum junaaxun fiima akhta'tum bihi walaakin maa tacammadat quluubukum wamaa kana limu'minin an yaqtula mu'minan ila khata'a wman qatla mumina khaطأa fataxri raqabaة muminaة wadiyة muslamaة ilى ahlih ila an yaصadaquu yani waxa weeye muuminkii haddii khaa iyo kama uu wax ku dilo xukunkiisu wuxuu noqonaya laynoo sheegay marka waxa weeye daatada khata iyo nisyaan lama rafcine waxa la rafciyey xukunkii mu'aakhadada ahaa oo loo qabanayey oo lagu ciqaabayo taasaa laga rafciyey marka taqdiirkaa la qadarayaa haddaan la qadarin hadalki wuxuu noqonaya ayru mutaabiq lilwaaqic midaan waaqaca waafaqaynba kadib buu noqonaya dalaalatu ikhtidaa baa layahay taqdiirka noocaas ama waxaanu noqonayn saxiixun sharcan sharci ahaan baanu saxiix noqonayn oo in la yidhaahdo waxa weeye waman kaana mariidan aw calaa safarin facidatu min ayaamin ukhar ku kastoo buka ama safar ku sugan iyo socdaal maalmo kale inuu soomaa saaranoo maalmahan inuu soomaa maba saarna hadduu soomana ka asixi mayso de waa khayru saxiixin sharcan waayo axaadiis badan baa soo aroortoo sheegaysa nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa in soonku ka dhici jiray iyagoo safara ya saxiix xadiiska ku sugnaa wuxuu sheegayey nebiga annagoo la soconna bay markaa yidhahdeen saxaabada qaarkood ayaa fa mina asaa'im wa mina almuftir waxaa naga mid ahaa mid sooman iyo mid afuran falam yacib asaa'imu almuftira yacni ma ceebaynayn ka soomani ka afuran ka afuranna ka sooman ma ceebaynayn wadalika fii ramadaan gudaheed bay ahayd ibnu xasmi wuxuu ku awilay u leeyahy ramadaan ma ahayn laakiin riwaaya saxiixa sheegaysa inay ramadaan ahayd inay ramadaan ahayd marka waxa weeye soonku eh, hadduu markaa qofkii bukay ama safarka ahaa uu soomo yacni soon adaaah eh, soonkii ramadaan hadduu soomo xaalka caynkaasa waxay noqonaysaa inuu ka asaxayso laakiin waxaa loo jeedaa fa oo dabeed afura oo ruqsada qaata facalayhi ciddatu min ayaamin ukhar ay siyaamu ciddati macnuu saasuu dhacay aayadda waxaa laga qaadanayaa aayadda hore in soonku waajib yahay ta kale waxaa laga qaadanayaa soonka wujuubka la waajib yeelay in ummatu muxamed aanu ku gaar ahayn ee inuu madii horeba soon waajibi ku sugnaa ayaa laga qaadanaya kama kutiba cala aladiina min qablikum yacni walow markaa tafsiilka soonka iyo inay isku waafaqsanaan qadarka lagu waajibiyey iyo wakhtiga la waajibiyey oo taasi ay markaa hadday doonto ha kala duwanaato laakiin asalka soon waajibi ummadii hore inuu saaraa ummatu muxamedna la saaray intaasaa laynoo sheegay taas ayaa laynoo sheegay wuxuu kaloo allah inoo sheegayaa bisha ramadaan gudaheeda inuu ilaahay qur'aanka soo dejiye oo qur'aanka soo dejintiis dee habeen leylatuqadriyaa la soo dejiyey qur'aanka habeenkaa leylatuqadriguna ramadaan buu ka mid yahay inna anzalnaahu fii leylati alqadr inna anzalnaahu fii leylatin mubaaraka marka waxa weeye habeenkaa leylatulqadriguna ramadaan buu ka mid yahay su-aal haddii la isweydiiyo ku saabsan qur'aanku iyo labaatan sane ayuu soo degayey laga soo bilaabo markii nebiga la soo diray calayhi asalaatu wasalaam ilaa aakhiri xayaati nabiy sala allahu aleyh wasalam ilaa nebiga laga oofsanayey oo geeridu u imanaysay laga gaadho intaa ka dhex leh qur'aanka marba in baa soo degaysay marka ramadaan baa la soo dejiyey maxaa looga jeeda culammadu laba weji bay markaa ku fasiraan bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdaan qur'aanka laba soo dejinood baa jirta midna waa isagoo jumla ah in la soo dejiyey oo looxulmaxfuudka laga soo dejiyey oo samaaudunya loo soo dejiyey dejinta labaadna isagoo mufaraqa waa in samaaudunya laga soo dejiyey marka waxaa weeye habeen leylatulqadri baa la soo dejiyey waxaa laga tilmaamayaa waa inzaal jumli mid jumlo ah oo dhammaystiran oo kulli ah oo qur'aanku dhan yahay in loo soo dejiyey ila samaai dunya dabeedna halkaa laga soo dejiyey isagoo mufaraqa yacni markaa labaatan sano iyo wax raaca soo dejintiisu marka ay socoto oo nebiga lagu soo rogayay calayhi salaatu wasalaam sidaas waa sida cabdullahi bnu cabaas ku fasiray jumhuurka culammaduna ay mareen wejiga labaad waxa weeyaan waa in la yidhaahdo qur-aanka soo dejintiisa waxay bilaabantay ramadaan marka maadaama soo dejinta qur-aanka ramadaan la bilaabay oo ramadaan ay bilaabantay sidaasaa ictibaarkaasaa loo yidhi ramadaan baanu soo dejinay tafsiirkaana culamada qaarkood baa wejigaana maray calaa kulli xaal sida saxiixi waxa weeye waa sida jumhuurka culammadu ku tageen cabdulahi bni cabbaasna ka sugnaatay oo saa u yidhi cabdulahi bni cabbaasna waa ka asaxday wala yuclamu lahu mukhaalifun min asaxaaba cid saxaabada ka midoo ku khilaaftayna lama oga cid saxaabada ka mid oo ku khilaaftayna lama oga markaa saas awadee waa xuja waana dhici kartaa in la xukmu rafci ayay markaa leedahay oo qaadanaysaa in la yidhaahdaana waa suroobi karta haddaba bacdu ahlicilmi baa waxay istishkaaleen oo xoogaa mushkil ku yaro tiriyeen in la yidhahda qur'aanka maxfuud baa laga soo dejiyey samaa'udunyaana loo soo dejiyey armay ictiqaadkii waxa weeyaan firaqa qaarkood ay waafaqaysaa oo ictiqaadkii ahlusunna waljamaca ay ka hor imanaysaa oo in qur-aanka xaqiiqatan allah aan ugu hadlin ee waxa weeye aanku makhluuq yahay oo la abuuray u maxfuudka lagu abuuray lawxul maxfuudkana laga soo dejiyey ictiqaadka faasidkee nooca odhanaya armay waafaqaysaa marka qowlkaasi waafaqaya mashaayikhda qaarkood baa mooday markaa taas inuu waafaqaayo oo ay taasi ka laazimayso ka dhalanayso dabeedna markaa carar ay ka cararayaan bay qowlka kale u carareenoo doorteen oo culammada qaarkood wejigaas ay mareen laakiin waxaa la odhanayaa sidaas ka laazimi mayse sidaas kama laazimayso sababtu waxa weeyaan ee ma diidayso in markaa qur'aanku lowxulmaxfuudka ku qornaa lowxulmaxfuudka in laga soo dejiyey samaa dunyana loo soo dejiyey isagoo jumle ah sida cabdulahi bnu cabbaasba uu sheegay saxaabadana cid ku khilaaftay aan lahaynin ma diidayso in jibriil qur'aanka ilaahay ka maqlay labada arrin waa iswaafaqayaan marba qadarka uu soo dejinaayo jibriil oo nebi maxamed ku soo rogaayo ilaahay waa ka maqlayey allahna waa ku akhrinayey marka labada shay laba shay uu isdiidayo mutanaafiyaan a ah ma aha way iswaafaqayaan laba isdiidayo ma aha tan kale ictiqaadu ahlusunna aynu ku naqaanana iyo taa uu sheegay cabdulahi bnu cabbaas ma aha laba shay oo isdiidaya cabdulahi bnu cabbaasna ma nafyino ma diidin inuu markaa qur'aanka inuu jibriil ilaahay ka maqlay ma diidin saas aawadeed wax ishkaali mas'alada kuma sugnaa ee waxa weeye saxiix waa saas weeye faman shahida minkum ishaara falyasumhu qadarkani waa mar dambey soo degtay waxaana lagu nasakhayey yani qaybta hore marka aayadda ku sugnayd taas marka ayaa markii hore soo degtay oo horraysay dabeed marka waxa weeye sidai xadiiskii muslim saxiixa ku soo wariyeyba sheegayey uu salamat ibnuakwac uu yidhi aayaddaa hore markay soo degtay wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin waxaanu samayn jiray qaarkayo way soomi jireen kii naga midee doonaa wuu soomi jiray kii doonaana waa afuri jiray dabeedna fidyuu bixin jiray yani iyagoo awood u leh inay eh, soomaan ayaa khiyaar waxay u lahaayeen inay raashin bixiyaan oo afuraan iyo inay soomaan marka cudurdaar kale iyadaan u jirin ayaa rukhso waxa iska ahayd oo u bannaanayd in waxaweye kii doonaana u soomo ramadaantii kii doonaana uu afuro oo deedna fidye iyo raashin bixiyo xukunkaas siduu sidaa u ahaaba waxaa soo degtay faman shahida minkum ishahra falyasumhu markaasay waxay noqotay xatmi qofkii aan cudurdaar ka marani inuu ilaaba ilaa inuu soomo inay tahay aanu raashin bixinay waxaa loo soo celiyey marka waman kaana mariidan aw calaa safarin faciddatu min ayaamin ukhar si aan loo moodin iyaguna ilaaba ilaa inay soomaan inay tahay oo cudurdaarkii marka aan laga qaadin afraaddii inay u bannaan aan laga qaadin si aan loo moodin baa mar labaad la soo ceshay iyadoo markii hore lagu sheegay faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatu min ayaamin ukhar ayaa mar labaad la soo ceshay waman kaana mariidan aw calaa safarin faciddatu min ayaamin ukhar oo markii xatmi laga dhigay soonka ilaaba ilaa inay markaa soomaan oo qofkii awoodi karaya aanu ruqso qaadanin ayaa waxaa la sheegayaa dadkii xanuunka iyo safarku iyagu inay ka duwan yihiin oo ruqsadii u bannaan tahay laakiin maalmo kale ay soomayaan marka aayaddani waxay noqonaysaa faman shahida minkum ashahra falyasumhu naasikho wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu miskiinna waxay noqonaysaa mansuukh wa ama alaxaadiisu axaadiista miya yacni axaadiista u daliilkaa soonku inuu waajib yahay faqad taqadamat fi lbaabi aladii qablah faqad taqadamat waxay ku soo hormartay fi lbaabi aladii qablahu baabkii kan ka horreeyey bay ku soo hormartay xadiiska kun iyo laba boqol iyo saddex iyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo laba boqol iyo afar iyo soddon wa can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam qaala allahu caza wajal allah waxa uu yihi caza ilaahay isagaa haaliba wajalla isagaa weyne kulu camal ibni aadama lahu ila asiyaama fa inahu lii waa xadiisulqudsi weeye nebiga wuxuu sheegaya calayhi salaatu wasalaam allah inuu yidhi kullu camal ibni aadam camalka ibni aadamkao dhami waxallo waxa ibni aadamku sameeyaa lahu isagu u sugnaaday ila siyaama soomka mooyaane fa innahu soomku lii anigu ii sugnaaday wa ana ajzii bihi anaana ka abaalmarinaya anana ka abaalmarinaya wasiyaamu junna soonku waa gaashaan weeyi fa idaa kaana yowmu sawmi axadikum markuu yacnii xasilo ama la helo ama uu jiro sawmu yowmi axadikum midkiin soonkiisa maalintuu soomayo yacni markaa haddii la helo ama uu jiro falaa yarfus yacni yaanu afxumo la imanoo caytamin hadduu markaa maalintii soonkiisa hadday tahay yaanu aflagaaddo iyo cay odhan wax afxumo iyo cay ah walaa yaskhab yaanu marka waxa qaylin fa in saabbahu axadun aw qaatalahu hadduu qof marka waxa la caytamo ow caayo aw qaatalahu ama la diriro falyaqul ha yidhaahdo innii saa'imun anigu waa soomanahay sidaa ha yidhaahdo waaladii nafsu muxammadin biyadih waxaan ku dhaartay kay nafta muxamed gacantiisa ku sugan tahaye lakhuluufu fami saa'imi atyabu cinda allahi min riixi lmisk lakhuluufu fami saa'imi ka sooman afkiisa yani raa'ixada ama urta uu leeyahay khuluufku waxa weye waa isbeddelka afka ku imanaya yani xoogaa marka waxa in yaroo raa'ixo ah laga dareemayo lakhuluufu fami saa'imi ka sooman afkiisu isbedelka yar ee urtiisa ku imanaya isyaro bedelayo adyabu cinda allaahi waa ka wanaag badan yahay allah agtiisa min riixil miski miskiga udgoonkiisa waa ka wanaag badan yahay oo maalinta qiyaame waxa weeye markaa wuxuu noqonayaa mid afkiisii la udgooneeyo aad iyo aad u udgoonaado udgoon ka badan udgoonka miskiga yacni allah waa jecelya waa ka raalli yahay marka waxa weeye adyabu cinda allahi min riixil miski miskigu waxa weeye waa yani udgoon markaa weeye aad u udgoon asal ahaanna wuxuu ka yimaadaa fa ina almiska bacdu dami alghazaali yani ugaadha nooc ka mida ayaa marka waxa weeye yani u ka soo baxaa u ka go'a lisaa'imi farxataani yafraxuhuma lisaa'imi qofka sooman waxa u sugnaaday farxataani laba farxadood labadaa farxadoodoo yafraxuhuma uu farxaayo idaa aftara farixa bifitrih markuu afuro wuxuu ku farxayaa afraaddiisuu ku farxaya waidaa laqiya rabbahu farixa bisawmih markuu rabbigii la kulmana soonkiisuu ku farxaya soonkiisa ayuu ku farxayaa muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay wa hada lafdu riwaayati albukhaariy riwaayada bukhaari lafdigeedii weeyi wa fii riwaayatin lahu riwaayo kale oo bukhaari u sugnaatay waxaa ku sugnayd yatruku acaamahu wa sharaabahu wa shahwatahu min ajli yatruku waa ka tegayaa acaamahu cuntadiis wa sharaabahu iyo cabbitaankiis wa shahwatahu iyo shahwadiis yani marka waxaw galmadii iyo waxyaalo la midka ah ayuu ka tegayaa min ajli aniga aawadaybu uga tegayaa ayaa allah yidhi waa xadiisulqudsi alsiyaamu lii wa ana ajzii bihi soonku anigu ii sugnaaday ayuu allah yidhi wa ana ajzii bihi anaana ka abaalmarinay waalxasanatu bicashri amhaaliha xasanaduna waxay ku sugan tahay toban la mida ajarkeed bay ku sugan tahay wa fii riwaayatin limuslim riwaayo waxaa ku sugnayd muslim u sugnaatay kullu camali bni aadama yudaacafu camalka ibni aadamka oo dhan waa la labanlaabaa alxasanatu bicashri amhaaliha xasanadu bicashri amhaaliha waxay ku sugnaataa toban iyada la mida oo toban baa loogu dhufanaya ilaa sabci mi'ati dicfin ilaa toddoba boqoloo labanlaab laga gaadhayo qaala allahu tacaala allah waxauu yidhi ila sawma soomka mooyaane fa inahu lii soomku anigu ii sugnaaday wa ana ajzii bihi anaana ka abaalmarinaya yadacu shahwatahu wa acaamahu min ajlii yadacu waa ka tegaya iyo tegitaanadiisa galmadii iyo wixii la midka ah wa tacaamahu iyo cuntadiisii wuxuu uga tegaya min ajli aniga aawaday buu uga tegaya ayuu allah yidhi waa xadiisulqudsigii lisaa'imi farxataan yafraxuhuma intan kale waxaa odhanaya nebiga calayhi salaatu wasalaam lisaa'imi kii soomanaa waxaa u sugnaaday farxataani laba farxadood farxatun cinda firih waxaa u sugnaatay farxad ama huma labada farxadood waxay farxatun cinda alfitri wa farxatun cinda liqaa'i rabbi iyo inaad ka beddesho wa badlu mufasal min mujmal farxatun cinda firih waxaa u sugnaatay farxad uu farxayo wakhtiga afraaddiis wa farxatun cinda liqaa'i rabbi iyo farxaduu farxayo markuu rabbigii la kulmaayo labadaa farxadood buu markaa leeyihi walakhulufu fiihi fiihi waxaa loo jeedaa afkiis fami saa'imi iyo fiihi waa isku macna fiidu hadda xaraf ma aha waxa weeye marka waa isim weeye waa afkii baa loo jeeda isbeddelka yaree ku sugan qofkaa saa'imka ah isbeddelka yaree afkiisa ku sugan iyo raa'ixada yaree ku sugani atyabu cinda allaahi allah agtiisa waxay ka wanaag badantahy min riixil miski miskiga udgoonkiisaay ka wanaag badantahy xadiidkan waxaa laga qaadanayaa camalka ibnu aadamku sameeyo dhammaan isaguu u sugnaaday soonka mooyaane soonkii waa laga soo gaar yeelay fa innahu lii wa ana ajzii bihi waa xadiisulqudsi yacnii allah baa odhanaya kullu camal ibni aadama lahu ila asiyaama fa inahu lii wa ana ajzii bih marka macnaha culammadu way isweydiiyaan ila asiyaama fa innahu lii wa ana ajzii bihi maxaa looga jeedaa aqwaal badan bayna culammadu ka yidhaahdeen bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen soonku waa camal qarsoon oo waxa weeye aan riyaa geli karin yacni riya aanu geli karin waa shay khafi oo qarsoon weeye saasaa loo soo gaar awjuh badan bay culammadu sheegeen laakiin wejiga ugu fiican waa in la yidhaahdo soonku waa min qabiili sabri maadaama min qabiili sabri yahay thawaabka iyo ajarka kuma xadidna toban goor in loo labanlaabo ama toddoba boqoloo goor in loo labanlaabo siduu allah uu yidhi innamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bikayri xisaab ayaa soonkana ilaahay ajarkiisa uun yacnii cadadka uu ku abaalmarinayo ilahay unbaa garanaya waxaana taa laga qaadanaya riwaayada muslim kullu camal ibni aadama yudaacafu alxasanatu bicashri amhaaliha ila sabcimi'ati dicfin qaala allahu tacaala ila asawma fainahu lii wa ana ajzii bih yacnii siyaaqa xadiidkaas waxaa laga fahmayaa macnahaas culamada qaarkood ay sheegeen waayo mudaacafadii baa laga hadlayey camalka ibni aadamka la labanlaabayo oo xasanadii toban goor la labanlaabaayo ama ilaa toddoba boqoloo goor la labanlaabayo soonkii labanlaabyada sidaasa waa laga reebay oo waa laga istisnoobay ila asawma fa innahu lii wa ana ajzii bihi ba allah yidhi marka waxaa laga fahmayaa mudaacafada ajarkiisa la labanlaabayo soonka inaynay ku xidhnayn yacnii cadadada aynay ku xidhnayn ee intuu ilaahay doono ee og yahay ayuu labanlaabaya towjiihaasaa ugu fiican awjuh badan bay culammadu sheegeen waayahay xadiidku wuxuu tilmaamayaa soonku inuu gaashaan yahay yacni gaashaan oo keliu ka dhigan yahaa laga tilmaamaya oo sida gaashaanka yacni warammada iyo waxa la midka laysaga dhigo oo ruuxii ay markaa wiqaayo uga noqonayo mid ka ilaalinaya ayaa soonkuna naarta ruuxa ka ilaalinaya saasoo kale wiqaaya u yahay macnahaasaa laga tilmaamaya wuxuu kaloo xadiidku tilmaamayaa hadduu ruuxu sooman yahay inaanu markaa cay afxumo iyo qayloqayle iyo maalayacni inuu ku hadlo iyo ashyaada noocaasa inuu iska jiro o iska ilaaliyo falaa yarfuth walaa yaskhab waxaa loo jeedaa wax markaa maalayacniyo aan faa'ida lahayn wixii dembi oo dhanna dee waa inuu ka dheeraadaa fain saabahu axadun aw qaatalahu falyaqul innii saa'im hadduu ruux caayo amaba inuu la diriro doono Eh, ha yidhaahdo ha abhiyo ha yidhahdo anigu waa soomanahay inii saa'im inii saa'im ma afku ka odhanayaa mise qalbiguu ka odhanaya bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen qalbiga waa inuu ka yidhaahdaa si aan istusnimo iyo wax la mid u soo gelin laakiin sida saxiixi waxay tahay waa inay tahay qowlun billisaan waa in afka laga odhanayo eh, sababtuna waxay tahay qowlka haddii la itlaaqo wuxuu ku dhacaa ka lafdiga iyo xuruufta leh ay suuragal tahay in la maqlo hadal marka waxa weeye lagu hadlay oo khaarija ruuxa ka soo baxay baa qowl haddii la itlaaqo ku dhacays ama haddii looga jeedo waxa uu naftiisa iska yidhi waa la qaydaa yaquuluuna fii anfusihim taqyiid baa la sameeya hadalka marka la itlaaqiyo marka la qaydana farqa u dhexeeya kanna waa hadal mutlaqa marka saas aawoodee waa inuu afka ka odhanayo weeye laakiin hadduu ka baqo in marka istusnima ay soo gasho marka waa iska ilaalinaya oo wixii istusnimo ah waa inuu iska jiraa laakiin haddii aanu istusnimo uga jeedin asalku waa inuu afka ka yidhaahdo falyaqul innii saa'im xadiidku wuxuu kaloo sheegayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu dhaarto iyadaan la dhaarsan waxaa laga qaadanayaa masaa'isha sharciga in lagu dhaartaa inay tahay mid mashruuca oo calaa sabiili tawkiid la adkaynaayo ruuxii oo aan cidi dhaarsan mas'ale sharciya inuu ku dhaartaa inay tahay shay maxmuuda nebigana calayhi salaatu wasalaam marar fara badan baa laga soo raray inuu dhaartay oo masaa'ishuu sheegayo dhaar uu raaciyey waxaan filayaa culammada qaarkood inay odhan jireen siddeetan mawdicin ka badan baa nebiga laga soo naqliyey inuu dhaartay saas aawoodee a'immada qaarkood dayasho ay nebiga ku dayanayaan daraaddeed ayay waxay samayn jireen bacdu almasaa'il alsharciya inay ku dhaaran jireen sida imaam axmed ibnu xambal wahayrih waxaa kaloo laga qaadanayaa ruuxa isagaan la dhaarsan inuu dhaarto marka loo masalo midna masalo sharciya in lagu dhaartaa inay markaa mashruuc tahay ta labaadna waxay tahay ruuxii isagaan cidi dhaarsan in la dhaartaa inaan wax naqsigi ku jirin dadka qaarkood waxay yidhaahdaan run beentoonna dhaarta waa la yska ilaaliyaa ilaa dadka qaarkood ay yidhaahdeen qofku xataa hadduu run ku dhaartay iska daa been hadduu ku dhaartay intaasoo xidid baa qallala caamada qaarkood waxyaalaha yidhaahdaan bay ka mid tahay wax jirana maaha wax jirana ma aha xadiidku wuxuu sheegayaa nebigu inuu sheegay calayhi salaatu wasalaam ruuxa sooman afkiisa isbeddelka yar ee ku dhacaya ilaahay agtiisa wuxuu ka wanaag badan yahay udgoonka miskiga miskigaadka u udgoon uduggiisa waa ka wanaag badan yahay ilahay agtiisa ahlucilmiga qaarkood taas waxay ka qaateen ruuxa soomanigelinka dambe inuu cadaydo in laga fiican yahay waay tahay makruuh karaahatu tanziih saasay marka ahlucilmiga qaarkood ka qaateen shaaficina waa loo nisbeeyey inuu sidaa qabo inkastoo imaamu tirmidi kitaabkiisa jaamica ah uu shaafici ka sheegay cadaygu ruuxa soomani gelinka hore iyo gelinka dambe midnaba inaan loo karaahiyeysanayn ee mid walba ay u bannaan tahay inuu cadaydaa ah. hadday gelin hore tahay iyo hadday gelin dambe tahayba tirmidi baa ka soo naqlinaya jaamiciisa ama sunankiisa kolba sidaad u taqaan yani bicibaara asax waa jaamic laakiin wuxuu ku caanbaxay sunan ayuu ku odhanaya waayahay saxiixu waxa weeyaan sida jamaahiirta culammadu ay yidhaahdeen in ruuxa soomani gelinka dambe cadaydaa inaynay karaahiye ahayn waayo adilada tilmaamaysa cadayga in la boorinayo waa adila caama mana kala saarin gelin hor iyo gelin dambe ruux sooman iyo ruuxaan soomanayn iyo dadka sooman gelinkooda hor iyo gelinkooda dambe adiladaasi ma kala farqin lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum bisiwaaki cinda kulli salaa cinda kulli salaa maxaa soo gelaya ruuxii soomanaa salaadihii uu tukanayey maca kulli wuduu'na waa soo aroortay xadiid kale kaa hore waa saxiixa kan kalena marka isagoo mucallaqa ayuu ku yimi bukhaariga laakiin khayrkii baa wasliyo isagoo mawsuula soo wariyey culammaduna waa quweeyeen ahlucilmiga qaarkood waa quweeyeen culamada muxadisiinta bacdi ka midi marka ruuxii soomanaa iyo ruuxaan soomanay mid walba wakhtiga weysada iyo wakhtiga salaadda inuu cadaydo ama rumaydaa inay fiican tahay oo la boorinaayo ayaa laga qaadanaya mustaxab ay tahay daliil ka khaasan oo khasisaya mar haddaan lahaynna yustasxabu alcaamu caamkaa la istisxaabaya oo cumuumkiisa lagu heshanaya waa midda labaad ee xadiiskan sheegaya lakhuluufu fami saa'ibi atyabu cinda allaahi min riixi ilmiski waxa uu tilmaamayaa urtaasi inay marka ilaahay agtiisa wanaagsan tahay raa'ixadaa yari waxay culammada qaarkood yidhaahdeen caloosha ayay ka imanaysaa min khuluwi lmacida calooshu inay madhan tahay bay ka imanaysaa ee wax ilkaha ka imanaya ma aha oo ilkaha iyo ciridka wax ku saabsan ma ahee raayaxadaasi waxay ka imanaysaa bay bacdu ahlicilmi yidhaahdeen madhnaanshaha calooshu madhan tahay ayay ka imanaysaa bay yidhahdeen waa midda labaade haddiiba marka waxa weeye afka laftiisa wax ku kooban ay tahay in la yidhahdo raa'ixada haddaysto oo caynkaas yani markaa haddaysto yaanu cadayanin si aanu markaa raa'ixadu uga suulin iyo wax la mida dee kama imanayso sida saxiixa ah waayo waxaynu ogsoonnahay ashyaada qaarkoodoo laynoo ammaanay ayaa haddana ruuxu dee inuu isagu yacni u qasdo in wixii markaa ay yacni ku dhacaan mar labaadkana uu yidhahdo waa daysanayaa ayna ka imanayn masalan oo kale xadiiskii nebigu uu yidhi calayhi salaatu wasalaam macnihiisu uu ahaa kuma kulmayaan ukhbaarun fii sabiili illaah iyo dukhaanu jahannam boor ilaahay dartiis uu u boodhoobay ruuxu oo jihaadkii uu markaa ugu boodhoobay iyo qiiqa jahannama kulmi maayaanoo ruux looma kulminayo de lagama qaadanayo ruuxu inuu daysanayo boorka oo odhanaayo boorkii dee waa la ammaano oo marka iska suulin maayo boorka iska suulin maayo marka yani inuu yidhaahdo yani marka yani saxiix maaha saxiix maaha marka sidaas aawadeed gelinka hore iyo gelinka dambe mid walba in la cadaydaa karaahiye ma aha waa arrin marka waxa mashruuca weeye ruuxa sooman arrin mashruuca weeye gelin hore iyo gelin dambeba inuu cadaydaa mid karaahiya u ana ma aha cala saxiix sida saxiixa marka lagu socdo ee qawiga ruuxa soomani laba farxadood buu helayaa labadaa farxadood waxay yihiin markuu afuro waa farxayaa oo afuraaddiisu ku farxayaa markuu rabbigii la kulmana oo uu geeriyoodana waa farxayaa oo soonkiisa thawaabka laga siinaayuu ku farxaya farixa bisawmi ay bithawaabi sawmi ajarka soonkiisu lahaa buu ku farxayaa inuu soomay oo ajarkaa ka helay riwaayada kale waxay sheegaysaa ruuxu wuxuu ka tegayaa soomani cuntadiisa iyo cabbitaankiisa iyo shahwadiisa yacni galmooyinkiisa iyo waxa la midka ah u xalaasha ahaa min ajli yacni xaaraani dee kaba sii daran laakiin tii xalaasha ahaan jirtay ayaa soonkii looga tegayaa hadduu soon waajiba yahayna dee waxay noqonaysaa mid xaaraan ay markaa noqonaysaaba hadduu soon sunna a yahayna dee waxay noqonaysaa mid waxa weeye yacni hadda isagu uu ka doortay sunnaha ka doortay laakiin asaalatan aan xaaraan ka ahayn marka intaaba ilaahay dartiib uga tegaya marka waxaa laga qaadanayaa soonkii inuu ikhlaas ruuxu kula yimaado ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa in waxa weeye cuntada iyo cabbitaanka iyo galmada mid walba soonka ay jebinayaan asiyaamu lii wa ana ajzii bihi walxasanatu bicashri amhaaliha waayahay xadiidka kun iyo laba boqol iyo afar iyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo laba boqol iyo shan iyo soddon wa canhu bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen abi hurayra ana rasuul allahi sala allahu aleyh wasalama qaal in rasuulki ilaahay uu yidhi man anfaqa zawjayni fii sabiili illahi nuudiya min abwaabi aljannati ya cabd allahi hada khayr man anfaqa ku kastoo bixiya zawjayni laba shay bixiya laba lamaana abuu bixiyey waa laba shay baa looga jeedaa labada shay lab iyo dhadiga ha noqdaan ama markaa laba shay oo isku lamaanun ha noqdaan fii sabiili illahi ilaahay waddadiisoo jihaadka ah yacni ku kasta u bixiyey ama kii u bixiyey manta shardiyo laga dhigo ama mawsuulo laga dhigo labadoo bannaan nuudiya min abwaabi aljanna waxaa looga dhawaaqaa albaabada jannada looga dhawaaqaa yaa cabdallah addoonka ilaahayow haadaa khayr kani waa khayr kanaad samaysay khayr weeyi ama haadaa khayrun kani waa ka khayr badan yahay mid keliya haddaad bixin lahayd labaad bixiso tanaa sii khayr badan culamada qaar waxay u fasireen in mujarad alwasfi ay tahay oo erayga khayr baa dee macaanida loo isticmaalaa yacni khayrun lahaa min almacaani arbaca yacni macaani afaray leedahay khayr mar masdarnimaa loo isticmaalaa marna isimnimaa loo isticmaalaa marna tafdiil baa loo isticmaalaa marna waxaa loo isticmaalaa mujarad lwasfi baa loo isticmaalaa waa afar macno weeye ismun wa tafdiilun wa masdarun sifa ismun wa tafdiilun wa masdarun sifa sifada waxaa loo jeedaa waa marka la yidhaahdo ismu tafdiili huna laysa calaa baabi oo mujarad lwasfi baa laga tilmaamaya khayr buu leeyahay inaanu khayr badan yahay aan lagu sheegayn tafdiilkuna khayrun bimacnaa akhyar waa khayr badan yahay baa laga tilmaamaya akharu khayran ya ismigana waxaa looga jeedaa inuu magac yahay ya wa innahu lixubbi alkhayri ay lixubbi almaal waa isim oo maalkii baa marka khayr lagu magaaabay lagu magacaabay marna waa masdaro masdarka khaara ayay masdarnimo marka ugu timaadaa waaya haada khayr yacni kani khayr buu leeyahay ama haada khayrun waa khayr badan yaho wuxuu ka khayr badan yahay shay keliya inaad bixiso ayuu ka khayr badan yahay faman kaana min ahli salaati duciya min baabi asala faman kaana ku kastoo ahaaday min ahli salaati ehelka salaada ka mid ahaaday oo salaad badnaa duciya min baabi asalaati waxaa looga yeedhaa albaabka salaaddaa looga yeedhaa waman kaana ku kastoo ahaaday min ahliljihaadi jihaadka dadka u ehelkaa ka mid ahaadayna duciya waa loo yeedhaa min baabiljihaadi albaabka jihaadkaa looga yeedhaa waman kaana ku kastoo ahaaday min ahli siyaami soonka kuwa u ehelka ah ee ka mid ahaadayna duciya waa loo yeedhaa min baabi rayaan baabka rayaan la yidhaha baabka cokonaanshaha ayaa looga yeedhaa rawiya yarwaa yacni biyihiibuu ka haqabeelay weeye oo ka cokonaaday ama ka haqabeelay haraadkii baa ka ba'ay marka rayaan albaabkaasaa looga yeedhaa waa albaabka markaa dadka soomani ay ka galaan jannada waman kaana ku kastoo ahaaday min ahli sadaqati dadka sadaqadda u ehelkaa ka mid ahaaday duciya waa loo yeedhaa min baabi sadaqati albaabka sadaqaddaa looga yeedhaa qaala abuu bakrin abuu bakrin asidiiq waxau ihi radia allaahu canh biabi anta wa ummii yaa rasuula allah aabbaha iyo hooyaday ayaan kugu furanayaaye ama lagugu furaye yaa rasuul allahi rasuulki ilaahayow ma calaa man duciya min tilka alabwaabi min daruura ma calaa man duciya cid looga yeedho korkiisa ma ahaanin min tilkal abwaabi albaabadaa wax ka mida looga yeedhaa kuma sugnaanin min daruuratin wax baahi yacnii albaabkii la doonaba ha looga yeedhee ruux marka albaabadaa wax ka mida looga yeedhay albaab ka mida looga yeedhay baahi ma qabo oo dhibaata kuma sugnaa fahal yudcaa axadun min tilka alabwaabi kulliha qof ma looga yeedhayaa albaabadaasoo dhan albaabada dhammaantood qof looga wada yeedhayaa ma jiraa qaala wuxuu ihi nebigu calayhi asalaatu wasalaam nacam haa wa arjuu an takuuna minhum waxaan rajaynayaa inaad ka mid noqoto haddaad abubakar tahay muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidkan waxaa laga qaadanayaa laba shay qofku hadduu bixiyo oo fii sabiili illaahi u bixiyo in markaa eh, arrinkiisa sharaftiisa iyo fadligiisa la tanwiihiyo la weyneeyey ilaa loo dhawaaqayo albaabada jannada looga dhawaaqayo addoonka ilaahayow yacni kanaad samaysay waa shay khayr ah ama waa shay ka khayr badan yacni wixii kale ka hooseeyey oo dhan ka khayr badan marka nidaaga yeedhmada looga yeedhayo albaabada jannada ee sidaas yacni loo sheegayaa ee lagu odhanayaa walow markan yaanu maqlinbe waxay noqonaysaa fadligiisiioo yacni sare loo qaadayo la tanwiihinayo shanigiisu inuu weyn yahay laynoo tilmaamayo waana boorin sadaqadii laynagu boorinaayo khaas ahaan jihaadka lagu bixinayo marka maadaama aynaan inagu maqlaynin yeedhmadii albaabada jannada laga yeedhaayey nebiga inoo soo gudbiyey calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay marka kaannahu ruuxu marka waxaa dee uu maqlay oo ogaaday yaa yeedhmadii loo yeedhaayey uu ogaaday hadduu markaa labadaa nooc bixiyo oo uu jihaad ku bixiyo ikhlaasna ay ka taho ilaahay darti ka tahay haddayna ikhlaas ka ahayn wax alle waxay taraysaa ma jirto ilahay agtiisana khayr kama aha waa shar marka haddaan ikhlaas weydo waxay noqonaysaa marka waxa weeye mid isu gediyeysa inay shar noqoto taasay isu gediyeysa nebigu wuxuu kaloo sheegay calayhi salaatu wasalaam jannadu inay albaaba leedahay xadiis kalaa tilmaamaya siddeed albaab inay leedahay oo dakhala min abwaabi aljannati amaaniyati shaaa xadiiskii tilmaamaya weysada ruuxa weysaysta weysada wanaajiya oo deed markuu ka faaruqana dikrigii marka ku dhawaaqa wuxuu tilmaamayey siddeedda albaabee jannada ku doono ayuu markaa ka geliyey marka axaadiis kale kusoo so aroortayna waa jirta xadiiskani marka albaabada qaarkood buu magacaabay oo mid marka inuu yahay baabu salaa mid baabuljihaad mid baabusiyaam mid baabusadaqa yacnii abwaabta caynkaasa ayuu markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam si gaara u sheegay marka ruuxii ahlusala ahaa albaabka salaada looga yeedhaa ruuxu ahlu salaada ahaana loogama jeedo faralka uun inuu tukan jiray ee waxaa laga tilmaamayaa inuu sunnayaal badanna la iman jiray oo faralkii iyo sunnayaalba waa isku dari jiray inuu waxaweeye faralkii markuu la yimaado inuu sunnayaal kalena raaciyey ayuu samayn jiray sunnayaal kalena inuu raaciyey buu samayn jiray marka waxa weeye sunnaha badana uu samayn jiray ee la iman jiray salaaddana ilaalin jiray jamaacadeeda iyo arkaanteeda iyo shuruuddeeda iyo waajibaadkeeda yacni uu ilaalin jiray ila faralka qudhiisaa ilaalin u baahane sunnayaashana uu farabadsaday taasuu markaa u noqonaya min ahli salaa noqonaya ehelkii salaada uu ka mid noqonay waxaa la soo naqliyaa bacdu salaf inay markaa tukan jireen maalintii iyo habeenkii shan boqol oo ragcadood qaar waxaa laga soo raraa lix boqol oo ragcadood ya yacni waxa weeye asxaabta qaarkood iyo taabiciinta qaarkood waxaa laga soo naqliyaa salaado fara badan salaado badan bay laga soo naqliyaa waana tii xadiiska ay ku soo aroortay fa acinnii calaa nafsika bikasrati sujuud ninkii markaa yidhi yaa rasuul allahi waxaan rabaa inaan jannada kugula rafiiqo o aan la jirkaaga ahaado ama inaad ii shafeeco qaaddo oo ilaahay iga barido inuu jannaday geliyo dabeedna wuxuu yidhi yani fa acinnii calaa nafsika bikasrati sujuud xagga naftaada waxaad igaga caawisaa sujuud badnaan sujuudda aad badsato waxaa loo jeedaa salaadda inaad farabadsato ku dadaal derajada ruuxu inay korayso waxaa ka qayb qaadanaya salaaddiisu inay fara badantah ya oo marka waxa weeye u aad markaa u salaaddii u farabadsado sunnayaashii muqayadka markuu la yimaado wuxuu samayn karaa ruuxu nawaafil mutlaqa inuu la yimaado awqaaddaan nahyiga ahayn wakhtiga nahyigunbuu iska ilaalinaya wakhtiyada kaluu naafila mutlaqa ma sii daysan aan magac gaara lahayn in gaarina ku soo aroorin ayuu markaa waxa waxaweye qabtaa ka saaraya wadaya ayuu wadaya sidaasay ku imanaysaa rakacaadka faraha badanle waxaan maqlay oo lay sheegay sheikhii weynaaye lo odhan jiray abubakrin aljazaa'iri raximah ullah inuu marka waxa weeye uu yidhi bixamdi waan marka waxa weeye sujuud badnahay oo fi lyowmi walleyla isagoo da'a ayuu wuxuu yidhi habeenka iyo maalintii toddobaatan ragcadood baa tukadaa isagoo da'o dee waana cimriyey sheikhu waa cimriye awaakhir xayaatii dee waxaa masjidka lagu keeni jiray iyadoo markaysaga lagu riixayo markaysa markaa carabada lagu riixayo iyadoo marka waxa weye baaskeelka lagu wado ayaa haddana marka waxa aanu ka maqnaan jirin jamaacada jamaacada uu ku dadaali jiray marka waa cimriyey marka salaad badnaantu faralka keliya maaha min ahli salaa qofku wuxuu ku noqonayaa inuu sunnahana markaa aad u farabadsado ciddii ahlujihaada baabka jihaadka looga yeelaa ciddii ahlu siyaama baabka soonka ayaa looga yeelaa baabu rayaan baa la yidhahdaa baabka marka saa'imiintu ka gelayaan baabu rayaan baa la yidhahdaa soonkana waxay culammadu yidhaahdeen waa inuu soon sunno ah oo kale waa inuu ku daraa oo faralka keliya aanu ahayn faralka keliya faralka dee muslimiintu way haaliban waa la yimaadaan dadkii ahlu salaaxi waa la imanayaan ruuxun dee faasiqo caasiya mooyaane faralkii dee ka tegi maayaan marka ciddii ahlulwacdi ah ila dadku ahlulwaciid iyo ahlulwacdi ahlulwacdigu waxay wada noqon lahaayeen marka waxa weeye baabka soonka in looga wada yeedho ya marka waxaa loo jeedaa khusuusiyo gaara soonkii inuu la leeyahay oo sunnayaashiisii waxa weeye la imanaya xadiisku wuxuu kaloo sheegayaa ciddii marka ahlu sadaqa ahayd iyagana waxaa looga yeedhaa albaabka sadaqadda looga yeedhaa albaabka sadaqadda ayaa looga yeedhaa marka abubakrin sidiiq nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa weydiiyey isagoo ka hormariyey cibaaradii ay isticmaali jireen yani markaa saxaabadu oo ahaa biabi anta wa ummii yacni aabbahay iyo hooyaday baan kugu furanayaa ciddii marka albaabada mid ka mida looga yeedhaa baahiye kuma sugnee laakiin ma jiraa ruux albaabadoo dhan looga yeedhaya nebigu wuxuu ku yidhi haa waa jiraa waxaana rajaynaya inaad adigu ka mid tahay oo qayb wal oo khayroo loo dhaqaaqo abuubakar waa horreeyey maalin maalmaha ka midaa ah, nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maanta yaa janaaso raacay markaasaa abubakar yidhi aniga markaasuu maanta yaa qof buu ka booqday markaasaa abubakar yidhi aniga markaasuu yidhi marka maanta yaa sadaqad bixiyey markaasuu abubakar yidhi aniga maanta yaa soomanaa markaasaa abubakar yidhi aniga markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam afartaasi maalin ruux kuma kulmaan hadda taxdiid gaar oo odhanaya marka fadiiladan marka uu sheegayo nebigu ma maqal markii hore abubakar sidiisuu ula yimi dabeedna markaasuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam afartaasi ruux maalin kuma kulmaan inuu jannada gala mooyaane marka waxay ku tusinaysaa khayr kastaba wuxuu ahaa sabaaqan ila alkhayr khayrka mid u dheereeya ayuu ahaa waxaa kaloo laga qaadanaya fadliga abubakar baa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya arjuu iyo insha allahu inaan la kulmin sida ahlucilmiga qaarkood ay baraarujiyeen oo in laha arju kada insha allah inaad rajaynaysaa waa arrin majsuum ah waxaan lama raacinayo insha allahu haddii arju la isticmaalo saas aawadee xadiis badan baa soo aroortay nebigu calayhi salaatu wasalaam arju intuu yidhi aanu insha allahu raacin waxay kaloo culammadu ka qaataan rajaagu min allaahi wa min rasuulihi waa shay laazim ah haddii marka allah markaa uu rajaa sheego ama marka waxa weeye rasuulku sheego calayhi salaatu wasalaam waa shay taxqiiqa oo dhab ah weeye oo sidaa u dhacay kale waqtigaa inaga dhacay marka halkaa inugu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk